bardhac iyo badin baf kale lawaa gol wacan dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duhur k n wanaagsan dhegeystayaal meelkasta aad joogtaan isniin weeyaan taarikhdu waxay ku beegan tahay kowda bisha ama labada bisha koowaad sanada labaatan saddex iyo labaatan barnaamijka ciyaaraha duhor ka yeereen barnaamijka waxaa ku dhegeysan doontaan hadduu abiidma ciyaarihii xalay la ciyaaray kooxda kubadda cagta chelsia oo barbadhac xanuun badan kala kulantay kooxda kubadda cagta neteham forest noegi doonaa chelsea maxaa ka qaldan xilli ciyaareedkan aad iyo aad ayay u liidataa inkastoo suuqa filibsiga ay ku jiraan oo ugu yaraan saddex ciyaartooy maanta ay soo bandhigi doonaan waxaanu eegi doonaa kooxda kubadda cagta sboris oo guuldaradii ugu horreysay sanadka cusub kala kulantay kooxda kubadda cagta stanvilla b h xalay kooxda kubadda cagta lenis ayaa guuldaradii ugu horreysay sanadkan gaarsiisay sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta liverpool iyo brentford oo caawa sideedda habeenimo qadar soddon daqiiqahooda ciyaaraya liverpool waxay doonayaan in goydhi gagbo kulanka ay ku soo bilaabaan gaar ahaan tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool yordan waxa uu shaaca ka qaaday inuu taam u yahay in uu kulankan godi gagbo uu ciyaaro liverpool iyo brentford waa kulan xiiso badan weeyaan wararka suuqa kaliibsiga ah ayaana ka marneen ciyaaryahaanka ay doondoonaysa kooxda kubadda cagta chelsea nin kala yidhaahdo bedeshil oo difaaca dhexe qadka ama difaaca dhexe kaga ciyaaraya kooxda kubadda cagta morocco ayaa maanta soo gaari doona magaalada london si uu dhammaystiro tijaabadiisa caafimaad kooxda kubadda cagta chelseana maanta saddex ciyaartooy ay soo bandhigi doonaan waayahay barnaamijka anuga cabdirashiid ibrahim cali aad la socodsiinaya cabdirasaaq ayaa farsamaynaya kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duurka yenan dhegeystayaal markaan haddiinu eegnana kulmadii shalay la ciyaaray haddiinu ku bilaabno kooxda kubadda cagta sports ayaa guuldaradii ugu horeysay ee sanadkan cusub labada kun dusha loo saariyey sports sanadkan waxa ay doonayaan in booska afarta sare ujeedada ugu weyn ay siiyaan maadaama horyaalka brmeleaga iminkanba ee ugu cadcad yihiin inay ku guuleystaan kooxda kubadda cagta manchester city weliba kooxda kubadda cagta arsenal siiba arsenal oo hadda toddoba dhibcood hogaanka horyaalka bermaliga ku heesa marka sporis newcastle manchester united liverpool chelsea waxa ay yihiin kuwa sanadkan ku wada dagaalami doona kaalinta saddexaad iyo kaalinta afaraad ee horyaalka bermaliga haddii aynu eegno kulanka astovilla iyo weliba kooxda kubadda cagta ee tottenham hosba garoonka sportska lagu ciyaarayay ciyaaryahaanka la yihahdo bondia ayaa goolka koowaad bilaabay qeybta hore ciyaarta waxay ku dhamaatay barbadhac goola la-aana qeybta dambe ee ciyaarta konton daqiiqa ciyaarta markay maraysay ayaa eh, dabcan ciyaaryahanka la yihahdo bondia uu gool dhaliyay kadibna ciyaaryahanka la yidhaahdo eh, douglas luis ayaa isagana toddobaatan iyo daqiiqo ka dhigay laba gool iyo ever sportsna sidaa ayaa dabcan guuldaradii ugu horeysayba sanadkan cusub labada kun saddex labaatanka ee eh, dusha loo saariyay hadaba antoni conto ka hadlayaya waxa uu shaax ka qaaday waxa uu leeyahay run in afarteena sare ee xilli ciyaareedkan aynu helno waxay u baahan tahay nasiib iyo weliba laki ayay u baahan tahay uu leeyahay xilli ciyaareedka hore waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta spolis in markaa kaalinta afaraad ay ka xoogeen kooxda kubadda cagta arsenal oo markii la eego arsenal ayaa la saadaalinayo waxaa la dhahaya muddo eh, dabcan kadib labada kun toddobiyo tobankii ayaa ugu dambeysay james league in ka qeyb noqdaan oo dabcan ayaga ayaa uga cadcada laakiin spolis ayaa dabcan kaalintaasi ka gashay iyadoona laakiin kooxda kubadda cagta ee arsenal sanadkan kaalinta afar ee iska daaya horyaalka brimileague ayayba doonayaanba inay qaataan ama ay ku guuleystaan tani labada kun saddexdii labada kun afartii xil ciyaareedkaasi ugu dambeysay oo qaab infestival ama qaab ambitin ah xil ciyaareedkaasi hogaanka ay ku qabteen kadibna ay ku qaadeen bermeleagii marka sports tababarahooda wuxuu leeyahay antonio conta waynugu adkaan doontaa in kaalinta afaraad xil ciyaareedkan hataa aynu helna sababtay tahay ilaa iyo afar naadi ayaa kuwada xifaaltami doona kaalinta afraad liverpool chelsea manchester spors newcastle aad iyo aad marka wuxuu leeyahay way adkaan doontaa in eh, dabcan kaalinta afraad aynu heno laakiin kooxda kubadda cagta spors eh, kulmadii ugu dambeysay shantii kule ugu dambeysay horyaalka bermeliga ciyaareen laba kamid ah ayaa la garaacay hal kamid ah ayay barbadhac galeen laba kamid ayay guul gaareen hadda soddon dhibcood ayay leedahay kooxda kubadda cagta spors toddobiy toban kulan oo ciyaareenna sagaal goolin ama sagaal kulan ayay guul gaareen saddex barbadhac shan ayaa la garaacay soddon saddex gool dhaliyeen shan labaatan gool laga dhaliyey spors marka xaaladda ayaa ku sugan tahay kaalinta shanaad horyaalka bermelig ay ku jiraan liverpool ayaana caawa ee ka geli doonta kaalinta shanaad waa haddii caawa brentford ay garaacda weeyaan haddii aanu eegnana kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta netan forest ayaa wada ciyaaray xalay kulanka tirsanaa horyaalka bermeliga waana kulankii ugu horreeyay sanadka cusub labakun saddex labaatanka oo ay kooxda kubadda cagta chelsea ay ama ciyaartayba nottingham forest oo xil ciyaareedkan aad aad ugu jiifto kaalmaha ugu dambeeya horyaalka bermelig ku jirta ayaa taa ku dhigtay iyagoo markaa kooxda kubadda cagta chelsea isku dayo cajiib ay sameeyeen inkastoo markaa gool uu starlin dhaliyey iyo weliba gool markaa ninka la yidhaahdo awrer uu dhaliyey ayay hal iyo hal ku dhammaatay haddaba chelsea way ku dhiban tahay in sanadka cusub ay ku daafurato guul labada kun eh, ciyaareedkii hore waxaynu ognahay in kooxda kubadda cagta chelsea liverpool badhac galeen oo goolkii ugu horeyay koxda kubadda cagta chelsea xil ciyaareedkii hore ee eh, cofasig uu dheliyey laba gool oo ay kooxda kubadda cagta liverpool iyo weliba laba gool oo kooxda kubadda cagta chelsea waa xil ciyaareedkii hore weyaan marka chelsea inta badan waxaa leeyahayba sanadka cusub markii la gaaraba guul darro ama barbadhac ayay ku furataa inay guul ku furato inta badan way adagtaha leeyahay Eh, haddii aanu eegno kooxda kubadda cagta chelsea ximi sterlina goolka dhaliyey xilciyaareedkan kooxda kubadda cagta chelsea waryahaanadooda ka jiiftaaba markii la eego xaalad adag ayay ku sugan yihiin soalaano kale raximi sterlin xil ciyaareedkan markuu ciyaaray afar kulan horyaalka brmeliga keliya waxau dhaliyay afar gool laba kaleetana waa u caawiyey sidoo kaleeto ciyaaryahanka layhahdo bolisig oo weerarka uga ciyaara kooxda kubadda cagta chelsea xil ciyaareedkan brmeliga shan kulan shan iyo toban kulan oo ciyaaray keliya hal gool u dhaliyay hal goolna wuu caawiyey marka kaya hafarta yaaba ugu roonba oo xilli ciyaareedkan markii la eego inkastoo asiga qodiisa hataa uusan fiicneen ee ka jaban tahay shan iyo toban kulan xilli ciyaareedkan horyaalka bermeliga u ciyaaray keliya waxau dhaliyay afar gool hal goolna waa uu caawiyey ciyaartooyda sida mont oo kaleetana haddiinu egnana mont xilli ciyaareedkan horyaalka bermeliga waxa uu markaa dabcan uu ciyaaray lix iyo toban kulan keliya saddex gool ay dhaliyay laba kalena waa uu caawiyey marka markii laisku soo daro starlin avart bolosig iyo monti goolasha ay dhaliyeen iyo goolasha caawiyeen xataa shan iyo toban gool xataa ma gaarayaan markii la eego marka xaalad adag ay ku sug yihiin kooxda kubadda cagta chelsea xalay waxaa la arkayay ciyaaryahanka layirahdo dadrow fafana oo kulanka daaqada sare ka daawanayay kulankii netan forest iyo weliba koxda kubadda cagta chelsea saddex ciyaartooy ayay soo bandhigi doontaa kooxda kubadda cagta chelsea islamaanta waxayna doonayaan in ciyaartoo kaleeto ay soo kaliibsiga ay soo qaataan sida ciyaaryahanka layihahdo eh, enzo fernandes oo lagu qiyaasay lacagtiisii boqol labaatan milyan enzo iyo weliba koox kubadda cagta chelsea way heshiiyeen laakiin enzo iyo weliba koox kubadda cagta bafika eh, enzo iyo weliba kooxda kubadda cagta eh, anaraxda kooxda kubadda cagta benfica iyo chelsea ayaa dhiban keliya heshiiyaan ninka la layihahdo marka mold u ciyaari jiray datrofofana ayaa labaiyo toban milyan kusoo ibisay ciyaaryahaankan ayaana diyaar u noqon doona kulanka khamiista habeenkeeda ay la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta chelsea iyo ila koxda kubadda cagta macity marka ciyaaryahanka layidhaahdo badishil ayaana sidoo kaleeto caawa la dhamaystiri doona ciyaaryahaankan kulankii xalay kooxdiisa ciyaareysa kuma jiray iskawaadka oo waxa uu ahaa mid markaasi dabcan eh, isku diyaarinayay in saaxiibadiisi uu macsalaameeyo waxa uu hadda kasoo tagay eh, faransiis baris b ayuu kasoo tagay oo yani magaalada baris weeyaan waxaana hadda uu ku sugan yahay ama la rajeynayaa in islamaanta uu soo gaaro magaalada london si uu dhamaystiro heshiiska uu kugu beeri lahaa ama uu kaga beeri lahaa kooxda kubadda cagta jelsia ciyaaryahankan waxa lagu magacaabaa benet bedeshil waxa uu dhashay lix iyo labaatankii maaj labada kun iyo kowdii waa kow iyo labaatan jir kooxda kubadda cagta chelsea ayaana heshiiskan dhamaystirtay ciyaaryahaankan ayaana ka tirsanaa kooxda kubadda cagta moneco xil ciyaareedkana waxa uu ciyaaray kooxda kubadda cagta monaco kulmo gaaraya ilaa lix kulan laba gool uu caawiyey marka ciyaaryahaankan la yidhaahdo badishil ayaana ka tirsanaan doona kooxda kubadda cagta chelsea sidoo kale kooxda kubadda cagta chelsea maanta waxay soo bandhigi doonaan xidiqadaha ah oo aad u qatar badan waxaana lagu magacaaba andre santos waxaana uu kaga soo beeraya kooxda reer brazil ee lagu magacaabo vasco de gama ciyaaryahaankan andre la yidhaahdo waa nin aada u khatar badan waa nin markaasi dabcan la oran karayo mustaqbalka inuu noqon karayo sida ninka layihahdo kevin debronia ama ninka layidhaahdo bruno fernandes oo kale uu noqon karayo ama ciyaartooyda qadka dhexe kuugu fiicnaa taariikhda sidaa waxaa le mid kamid a ah ciyaartooydii ugu khatarta badnaa taariikhda soo martay wadanka brazil ciyaaryahaankan xil ciyaareedkan waxa uu dhaliyay sideed gool waxa uu markaa ka tirsanaa xidigaha ugu qatarta badnaa kooxda kubadda cagta ee vasco de gama marka ciyaaryahaankan sagaaliyo toban sana jirka waxaa laleeyahay waa sideed toban sana jir weyaan waxaa laleeyahay waxa uu mustaqbal u noqon doona kooxda kubadda cagta chelsea oo xil ciyaareedkan aada iyo aada uga jifto brazil ayuuna xidigan kasoo jeedaa waxaana u dhashay saddexdii may labada iyo afartii waa ciyaartooyda lasoo bandhigi doono weyaan dhan kaleetana haddiinu eegdona isla kooxda kubadda cagta chelsea wararka ku saabsan waxay doonayaan golhayaha kooxda kubadda cagta everton ninka layihahdo ee eh, bigford waxa ay doonayaan ama ku doonayaan lacagda sideed labaatan milyan ilaa soddon milyan inkastoo kooxo badan ay doondoonayaan sida kooxda kubadda cagta manchester united sidoo kale waxa la saadaalinayaa in kooxda kubadda cagta chelsea iska fasaxi doonaan xidigo oo kamid yahay ninka lairahdo eduardo mendi sidoo kale taxkiimsiyaaj ayaa macquul ay tahay inuu markaasi uu baxo oo kooxda ka tago haddii xilli ciyaareedkan uusan dabcan kooxda kubadda cagta chelsea bood joogta oo ka heli waayo markaynu eegno toddobadii setembar sanadkii hore labada kun labaiy labaatanka ahaanba kooxda waxaa laga casiilay kooxda kubadda cagta chelsea ninka layihahdo thomas tuqal waxaana sideedii setembar labada kun loo magacaabay garham botter haddaba garham botter waxa uu yahay xilli ciyaareedkan in kooxda kubadda cagta chelsea xaalad daran ay haysato oo markii la eego eh, maadaama ay ku jirto kaalinta sideedaad ee horyaalka bremeliga chelsea waxaa leeyahay hadii ay xilli ciyaareedkan kaalinta sideedaad iyo kaalinta sagaalaad ay ka bixi laadahay waxaa leeyahay labada kun iyo weliba eh, afar iyo tobankii ilaa iyo labada kun shan tobankii ciyaareedkaasi ayaana ugu dambeysay leeyahay in xilliga kaalinta eh, shanaad ilaa iyo kaalinta sideedaad markaa ee horyaalka xiliga ay gaaraan markii la eego sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta chelsea xil ciyaareedkan kulamada horyaalka premier leaga ah oo ay markaasi dabcan aweegii ciyaareen ayayba ku dhiban tahay so oo kale chelsea xil ciyaareedkan sagaal kulan oo kulamada aweega ayay ciyaareen keliya saddex kulan ayay badiyeen afar kulan ayaa laga badiyey laba barbadhaca galeen keliya sideed gool ayay markaa kusoo dhaliyay kulamada banaanka ah ama kulamada aweega halka laga soo dheliyay labaiyo gool marka kulamada aweega ayay ku dhiban tahay kooxda kubadda cagta chelsea xil ciyaareedka northam forest oo kaalinta eh, ama kaalmaha ugu dambeeya horyaalka brmelig ku jirta eh, kaalinta sideed tobanaad weyaan ayaana hal dhibac ka qaadatay laakiin danta forska ciyaareedkan waxay dhibac ka qaadatay kooxda kubadda cagta liverpool marka chelsea ilaa liverpool spors manchester united newcastle waxaa la saadaalinayaa in kaalinta saddexaad ilaa kaalinta afraad ay ku dagaalami doonaan kooxda kubadda cagta b a g ayaa xalay guuldaradii ugu horreysay la kulantay waxayna markaa guuldarada eh, dabcan gaarsiisay kooxda kubadda cagta lenis b a g oo awoodda horyaalka ee ligwanka faransa ayaa guuldaro xanuun badan kala kulantay inkastoo kooxda kubadda cagta b a g xalay eh, leonel messy weliba neema aysan joogin laakiin saddex gool iyo hal ayaa lagu garaacay kooxda kaalinta labaad ee kaga jirta ayaana garaacday kooxda lenis xil ciyaareedkan waa koox aad u khatar badan eh, markii la eego toddobayo toban kulan xil ciyaareedkan horyaalka ligoonka ay ciyaareen waxay guul gaareen labaiyo afar jeer ayaa barbarac galeen keliya hal kulan ayaa guuldari la gaarsiiyey sagaaliyo gool ay dhaleen koiyo gool keliya ayaa laga dhaliyay waana kooxda difaaceeda xil ciyaareedkan uu yahay mid aad iyo aad u khatar badan eh, markii la eego b h g oo kale saddexiy toban gool laga dheliy xilli ciyaareedkan tan iyo ligonka markuu bilowday lenis oo kale waxaa laga dheliy ko toban gool olombic marcel afar iyo toban gool laga dheliyay naadiga layidhaahdo monaco saddex iyo labaatan gool kooxda lagu magacaabo renis toddobiyo toban gool ayaa laga dheliyay waa kooxaha dabcan markii la eego xilli ciyaareedkan goolasha ugu yar laga dheli lakin marka b h g waxa ay markaa la kulantay guuldaro aad iyo aad waxaanu badan kulanka b h iyo lenis xaalay markaynu eegno ciyaaryahanka layihahdo eh, farankowiski ayaga goolkuwaad ku bilaabay kooxda kubadda cagta b h ciyaaryahankan layihahdo farankowiski waa xidigaha ugu khatarta badan xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta lenis ciyaaryahankan ayaa dhalasha ahaan kasoo jeeda eh, xulka wadanka ee eh, lagu magacaabo bolandes ama bolan weyaan ciyaaryahankan waxa uu dhashay labaiyo tobankii abriil kun boqol sagaashan iyo shantii waana labaatan iyo todoba jir ciyaareedkan kooxda kubadda cagta lenis markii uu ciyaaray todoba toban kulan keliya hal gool ayuu dhaliyey laba goolna waa uu caawiyey marka xil ciyaareedkan ciyaaryahaanada kooxda kubadda cagta ledis ayaa aad iyo aad u cadareynaya ciyaaryahaanka eketiki oo lagu magacaabo ayaa goolka kale kasoo bariijiyey kooxda kubadda cagta lenis kadibna ombeda ciyaaryahanka layihahdo weliba ninka layihahdo moris ayaa laba gool ka dhaliyay oo saddex iyo hal ay kaga badiyaan kooxda kubadda cagta b g haddaba b o g xalay waxay ku ciyaarayeen shax ahayd afar afar labo oo dabcan ciyaaryahanka layihah dona roma ayaa xalay goolahaya xataa sergio ramos waa uu joogay marquines waa uu joogay asaf xakiim waa uu joogay ciyaaryahanka layihahdo mokele waa uu joogay barera ilaa ferati ciyaaryahanka layihahdo solar fabian iyo kilin impape iyo weliba ciyaaryahanka layihahdo ekitike oo asagana weli waa wiil aada u da-yar weeyaan xilli ciyaareedkan waxauu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta b h e inkastoo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabay remis uu loon ahaan uu dabcan uu uga yimid kooxda kubadda cagta b g wiilkan waxa uu dhashay labada kun labadii weyaan waa labaatan sano jir waxaa lagu magacaabaa hugo ikatike waa waa ciyaaryahaan marka camerunes ah laakiin xulka wadanka faransa ayuu matala Eh, dhacdooyinka kaleeto eh, kulamadii xalay dhacay haddii aanu eegnana kooxda kubadda cagta ee monaco ayaa hal gool eber kaga badisay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo state everestas sidoo kale angeles wiliba lawrence ayaa wada ciyaaray laba iyo hal olombic marsel ayaa markaa eh, dabcan waa olombic layone weeyaane ayaa markaa iyagana la garaacay markan haddii aanu eegnana kulmada caawa jira ee la ciyaari doono kooxda kubadda cagta liverpool ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta brentford brentford waxay kamid tahay kooxaha aad ka dhibka badan ee kulankii ugu dambeeyay koxda kubadda cagta brentford iyo weliba koxda kubadda cagta liverpool weyaana liverpool ayaa saddex iyo eber kaga badisay iyagoo marka anfield stadium ku ciyaarayay brentford laakiin kulankii ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta brentford ee ku ciyaarto iyo liverpool garoonka brentford community stadium waxa uu ahaa kulankii saddexda gool iyo saddexda gool ee ku dhamaanaya xil ciyaareedkii labada kun koo labaatankii markaa ayaana ugu dambeysay kooxda kubadda cagta liverpool xilli ciyaareedkaasina hal dhibcood ayaa laga qaatay kooxda kubadda cagta breford ciyaaryahaanka eh, ama ciyaaryahanada u kooxda kubadda cagta brentford aad u khatar badan yihiin hal ciyaareedkana shantii kul ugu dambeysay kooxda kubadda cagta brentford ay ciyaareen waxay markaasi guulgaareen labo saddex barbadhac ay galeen xil ciyaareedkan ninka ugu khatarta badan kooxda kubadda cagta brentford waa ninka la yidhaahdo ivan toney inkastoo caawa shaki la gelinayo laakiin waxaa leeyahay kulankan waa uu ciyaari doonaa diyaar ayuun yahay in kulankan uu ciyaaro inkastoo leeyahay dhinka ma ciyaari doona kooxda kubadda cagta liverpool waxay ku ciyaari karayaan shaxdan alison ayaa kulanka lagu soo bilaabayaa vandaj iyo canote wada ciyaaraya alexander arnold iyo tisimacas fabian siaga alcantara henderson chamberlin oo asagana kulankiisa boqolaad u buuxsami doona caawa oo horyaalka primeliga darwin oo gool la-aan oo xil ciyaareedkana markaa dabcan aada u khatar badan markii la eego inkastoo laakiin horyaalka bermiliga ninka ugu khatarta badan xilli ciyaareedka inuu yahay ninka la yihahdo haalan kow gool ayuu sii marayaaba xilli ciyaareedka hore saalax iyo sonna waxay gool dhalinta horyaalka bermiliga ku qaadeen saddex gool liverpool eh, waxaa jira xidigo aan ciyaari doonin sida milner eh, ninka layihahdo farmino diego jota atura iyo losdias iyo weliba ka ayaan ciyaari doonin laakiin waxaa la filayaa in ciyaaryahanka layihahdo godi gegbo kulankaasi caawo ciyaari doono fid ayuun u yahay laakiin lama oga in kulanka lagu soo bilaabi doono in kursiga kaadka u fadhiisan doono laakiin caawa taageerasha kooxda kubadda cagta liverpool mid ogaadaan taasi ah in ciyaaryahanka layihahdo godi gogbo caawa uu diyaar u yahay inuu ciyaari karayo kulanka maadaama ciyaaryahankan ay soo bandhigaan kooxda kubadda cagta liverpool godi waana aad u khatar badan waa ninka markaa xil ciyaareedkan ko gool ka badan dhaliyey ko iyo ka badan caawiyey marka godi waxa uu noqon karaya in markaa dabcan liverpool uu dabcan shumaca u shido haddii caawa eh, liverpool ay kusoo bilaabaan ciyaaryahanka layihahdo godi waxay ku ciyaari karayaan shaxdan godi iyo darwin nunes iyo weliba saax chamberlin ayaa kaadka fadhiisan doona henderson fabinho tiagal cantara vandaj canote tsimicas alexander arnold iyo weliba allison dhanka kaleetana haddii aanu eegnana kooxda kubadda cagta liverpool caawa waxay doonayaan in kaalinta shanaada horyaalka bermeliga ay markaa tiigsadaan kooxda kubadda cagta liverpool shantii kun ugu dambeysay horyaalka brmeliga keliya hal kulan ayaa la garaacay afarta kale waa ay badinaysay marka liverpool waxaa lehi karaya markan waxay usoo laabanaysaa ama waxaay soo laabanaysaa iyagoo markaa tartiib tartiib u socda kulankii ugu dambeeyay la sarayay laba iyo hal ku garaaceen ongool ay saddexda goolba ama saddexda gool lasar ayaa dhalisay inkastoo labo ka mid ah uu ongool iska dhaliyay ciyaaryahaanka u ciyaariya kooxda kubadda cagta lasar safila ay garaaceen sidoo kaleet waxay garaaceen kooxda kubadda cagta sidahamtom saddexiyo hal waa kulmadii afartii kun ugu dambeysay waryaarka weeyaan ilaa sporis guuldaro ay la kulmaan kooxda kubadda cagta ee eh, liverpool kulan horyaala waxaa markaa ugu dambeeyay sagaal iyo labaatanki octoobar oo xil ciyaareedkii hore ama sanadkii hore weeyaan oo markaa kooxda kubadda cagta lds united ayaa laba iyo hal ku garaacday rodrigo iyo weliba ciyaaryahaanka layihahdo samerfield oo laba gool markaa mid rodrigo u dhalay midna ciyaaryahaanka layihahdo samerfield uu gol dhaliye marka waynu arki doonaa caawa laakiin kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo brentford waxay ka mid tahay kooxaha ugu dhibka badan caawa marka waynu arki doonaa sidoo kale liverpool waa kooxaha ku dhiban in sanadka cusub markii la gaaraba ay guul gaaraan socdahan oo kale markii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta liverpool eh, sanad cusub markaa eh, waxa uu ahaa kii labada kun labaiyo labaatankii ko labaatankii markaasina kooxda kubadda cagta liverpool barbadhac labaiyo labo waxay la gashay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo chelsea marka caawanaynu arki doonaa kooxda kubadda cagta liverpool toddoba jeer ayay garaacday oo hore brentford saddex jeer waxaa la garaacay eh, liverpool kulinkii ugu dambeeyeyna kooxda kubadda cagta liverpool ay guuldaro kala kulanta kooxda kubadda cagta brentford waxa uu ahaa kulan aad iyo duxiso badnaa oo ay kooxda kubadda cagta liverpool ay kaga badisay eh, marka ay kun sagaal boqol soddon iyo sideed yani waqti fog weyaan labada kun aaniraada laba iyo hal ay xiliga kaga badisay waana xil ciyaareedkii labada kun waa kun sagaal boqol soddon sideedii weyaan gaar ahaan sagaal iyo tobankii novembar kun sagaal boqol soddon sideedii xil ciyaareedkaas ayaa ugu dambeysay kooxda kubadda cagta liverpool in guuldaro kala kulanta kooxda kubadda cagta breford kulan horyaala xil ciyaareedkaasina kooxda kubadda cagta everton ayaa horyaal ku guuleysatay konton iyo sagaal dhibcood afartan laba kulan oo ciyaareen labaatan todoba kulan ay xil ciyaareedkaasi ay badiyeen warkan haddiinu eegnana eh, dabcan eh, waxaa la ciyaaray eh, kulamo aad aad xiiso badan iyadoona toddobaadkan gudihiisii waxyaabo badan ay dhaceen hadaba waxaa la leeyahay dabcan waxaa lasoo saaray koo iyo tobanka laacib ee toddobaadkan ugu fiicnaa horyaalka bermaliga oo dabcan toddobaadkan waxaynu ognahay in liverpool ay badisay arsenaal ilaa iyo weliba koox kubadda cagta manchester united koo iyo tobankaasi ciyaari ahaan waxaa markaasi kamid a ah kala ah ee golxayaha todobaadkan waxa ugu fiicnaya liiga golxaya digaya inkastoo rashford dhaliyay goolka guusha haddana manchester united waxa ay guushii ay gaareen wolfis ay ugu mahad celinayaan ninka yarahda digaya oo markaa dabcan aada u khatar badnaa sidoo kale to arsenal waxa ay horyaalka ku hogaamisay todoba dhibcood todobaadkan waxayna hogaankaasi ee ka dhigi karta toban dhibcood waa hadii kooxda kubadda cagta manchester city todobaadkan ee khamiista markii hadii la garaaco weyaan ganars waxay garaacday kooxda kubadda cagta brighton iyadoona liverpool ay dubatay kooxda kubadda cagta leicester city iyadoona kooxda kubadda cagta manchester cityna taaka loo dhigay halka kooxda kubadda cagta ee chelseana xalay taaka loo dhigay waa ciyaartooyda xil ciyaareedkan ama todobaadkan gudihiisa aada u khatar badnaa haddaba ninka layidhaahdo paul scolis oo kamid ahaa xidigihii aad ugu khatarta badnaa kooxda kubadda cagta manchester united ayaa waxa uu shaac ka qaaday in markaa uu doorto laba xidig oo uu markaa uu arko eh, kuwa aada u khatar badan haddaba labada ciyaartooy eh, uu dabcan maamuus ka siiyey eh, scolis ayaa kala ah ee qadka dhexe ninka layidhaahdo kasemiro weliba christian ericson ayuu leeyahay aad yaday u fiican yihiin kasemiro iyo ericson ayaana kusoo wada bilowday guushii ugu dambeysay wolfis walow ninka danishka ah uu xili hore markaa bedelay macalinka eri tanhaag laakiin waxauu leeyahay kasemiro iyo ericson ayaa ah kuwa aada u khatar badan run waxaan dareemayaa in qadka dhexe kooxda kubadda cagta manchester united aad iy aad u qatar badan tahay ça va aller. On te met la glace à gogo. Tous ensemble on fait le show. waayahay markan eh, dhegeystayaal waxaynu eegeynaa suuqa kaliibsiga iyadoo dhammaanta kooxo waaweyn ay soo bandhigi karayaan xidigaha ay hore u soo qaateen iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea maanta ay soo bandhigi kareyso ugu yaraan ilaa saddex ciyaaryahaan oo ciyaaryahanka layihahdo badashiil ayaa la rajeynayaa in markaa tijaabada caafimaadka uu dhammaystiro maantana waxa uu soo gaari doona magaalada london waxaa leeyahay markaa chelsea ayaa heshiis la gaartay kooxda kubadda cagta ee monaco si ay ula soo saxiixato daafaca reer faransa ninka layidhaahdo beniyot ee badashiil oo kow iyo labaatan sana jira maanta ayuuna soo gaari doonaa magaalada london dhan kaleetana kooxda kubadda cagta chelsea ah iyo weliba kooxda kubadda cagta manchester united ayaa laga yaabaa inay dagaal ku galaan saxiixa daafaca inter milan ninka layihaahdo danzel danfros oo kooxda kubadda cagta inter milan ay doonayso ninka hadii uu dabcan joogi waayo inay iska fasaxaan lacag dhan milyan ilaa milyan ayaa lagu qiimeynaya denzel in lagu qaadan karayo kooxda kubadda cagta chelsea ah waxay doonayaan difaacan garabka midig ka ciyaara inay soo qaataan iyo weliba manchester unitedba dhan kaleetana ciyaaryahaanka garabka uga ciyaara kooxda kubadda cagta shakhtar tuniski ninka layidhaahdo makaylo mudrig ayaa lasoo warinayaa in kooxda kubadda cagta arsenal ugu dambeyntii markaan ay doonayaan in mar kale ay tijaabiyaan lacag dhan lixdan milyan ilaa toddobaatan milyan ayay doonayaan arsenal inay farta ka saaraan kooxda kubadda cagta shakhtar duniski inkastoo kooxda kubadda cagta shakhtar duniski ay shaaca ka qaaday in lacag dhan siddeetan milyan ilaa sagaashan milyan ay ku fasixi doonaan ninka layihahdo maqaylo mudrigi maqaylo mudrigiina waxa uu taageersan yahay kooxda kubadda cagta arsenal baraha bulshada ayaana lagu eh, ama looga hadalhayay isagoo markaa daawanaya isagoo gurigiisa jooga in markaa arsenal uu ku faraxsan yahay sidoo kale haddiinu eegno kooxda kubadda cagta chelsea iyo aryanka weliba iso fernandes chelsea ayaa qorsheynaysa inay wada hadalo toosa markaan ay la qaadato eh, kooxda kubadda cagta benfica waxaan ognahay kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba ninka la enzo fernandes inay heshiiyeen enzo fernandes uu ogolaaday inuu ku biiro kooxda kubadda cagta chelsea chelseana waxay diyaar u tahay lacag dhan boqol milyan inay farta ka saarto kooxda kubadda cagta benfica marka benfica ayada ah, ay ku xiran tahay inay ninkaas soo qaataan waari qaaran waxay sheegayaan benfica iminkanba ay doonatay ciyaaryahaan kale oo daayar oo qad dhex ka ciyaara si markaa bedelka ciyaaryahaanka larado enzo fernandes ay markaa dabcan ay keensadaan enzo marka waxaa leeyahay waxauu ku biiri doonaa maalin maalinkasi dambeysa waxauu ku dhow yahay kooxda kubadda cagtay chelsea sida wargeyska metro uu soo warinayo dhan kale haddana hadiin ognana kooxda kubadda cagta manchester united ayaa isha ku haysa ama horumar weyn ee ka sameyneysa ciyaaryahaanka u ciyaara kooxda kubadda cagta brushin bujingaladbaq waana waryahaanka kooxo badan ay doondoonayaan waa ninka lagu magacaabo marcos thuram ninkan shan iyo labaatan sana jirka ayaa doonaya inuu kooxda kubadda cagta burishin mujingaladbaq uu kasoo tago waxaana la saadaalinaya inuu ku biiri karayo kooxda kubadda cagta manchester united wargeyska daily mail ayaa sidaa warinaya dhan kaleetana isla kooxda kubadda cagta manchester united tababarahooda eric tanhaag ayaa shaaca waxuu ka qaaday in ay u baahan yihiin waryahaan inay kaansadaan maadaama cristiano ronaldo booska u buuxiyay weli aan cidna la keenay sidoo kaleetana ciyaaryahaanka la yidhaahdo ama ciyaaryahanada kale kooxda kubada cagta manchester united ciyaara sida ninka layihahda anton elenga ayaa lasoo warinayaa in kooxda kubada cagta everton uu aadi karayo marka ciyaaryahanada qaar way ka tegi doonaan kooxda kubada cagta manchester kuwo kaleetana way imaan doonaan felix ilaa ninka layihahdo marco thuram xataa waxay doonayaan alvaro morata oo isagana doonayaaba inuu ka taga kooxda kubada cagta atletica de madrid dhan kaleetana haddiinu egnana wararka ku saabsan ninka la yidhaahdo biljimyaanka ah ninka layihahdo yuli tillimans iyo weliba kooxda kubadda cagta lacity iyo arsenal arsenal ayaa laga yaabaa inay awoodaan inay la soo wareegaan ciyaaryahanka qaadka dhexe leser city ninka layidhaahdo yuli tillimans ninkan shan iyo labaatan jirka ah ayaa kooxda kubadda cagta ah ee laser city waxa ay shaaca ka qaaday inay ku fasixi karayaan dalab dhan labaatan milyan oo geni si markaa ninkan kasoo tago waxaana sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta la city iminkan ay xiiseynaysaa ciyaaryahaanka qaadka dhexe uga ciyaara xulka wadanka morocco ninka layihahdo azidiin onahi oo xil ciyaareedkan mudiyaalka dunida ugu cadaro ka dhigay dhan kalena kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo isla arsenal ayaa iminkan waxaa lasoo warinayaa in waryahaanka arsenal ninka layidhaahdo dabcan valerian uu marka laga yaabaa inuu tago kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabay similan ciyaaryahaankan ayaana da-diisa waxaa lagu qiyaasaa kow iyo labaatan jir kaasi oo amah ku jiro kooxda kubadda cagta remis marka ciyaaryahaankan uu ka tegi doonaa kooxdaasi dhanka kaleetana kow iyo labaatan san jirka qadka dhexe brushimo jingalaadba ninka layidhaahdo codiyo cone ayaa la soo warinayaa in kooxda kubadda cagta newcastle united ay qaadan kareyso inkastoo kooxda kubada cagta b g ayadana la macquul tahay in waryahanka ama ciyaaryahankaasi qadka dhexe ay soo qaataan kalena manchester united ayaa laga yaabaa inay raadayso goolhayo cusub bisha aynu ku guda jirno kadib markii newcastle united ay dib ugu yeertay goolhayahooda ninka layidhaahdo martin dobrofka oo soddon iyo saddex sana jira amahdii uu ku joogayna kooxda kubadda cagta manchester united sida ayaa ku dhamaatay marka wargeerka wargeyska weeyaan miror waxaa lasoo warinayaa in dabcan kooxda kubadda cagta manchester united ugu dambeyntii ay doondoonayso golhayo kale si markaa Eh, dabcan eh, midkan ay kooxdiisa ku celiyaan dhan kaleetana haddiinu eegdana arsenal ayaa kicisay qodobo oo ay qandaraaska ay ugu kordhinayso xidigaha garabka uga ciyaara sida ninka layirahdo bukaaya saka iyo weliba eh, dabcan martineli waxaa laleeyahay labadan ciyaaryahan waxay diyaaru yihiin koox cagta deganers iyo joogaan dhan kaleetana haddii aynu eegnana dabcan kooxda kubadda cagta ee manchester united anirada kooxda cagta liverpool waxay markaasi iminkan lasoo warinayaa in markii ay soo qaateen godigabo ilaa iminkanba ay doonayaan xidig kale oo qadaxa ka ciyaara laakiin kooxda kubadda cagta liverpool milyan ma ku bixi doonto ayaa leeyahay ciyaaryahanka la yihahdo enzo fernandes oo iminkanba kooxda kubadda cagta chelsea uga cadcadahay liverpool waxay diyaar u tahay lacag dhan afartan milyan ilaa soddon milyan inay xidigo qadax ay kusoo qaataan waxaana u cadcad inay soo qaadan karayaan ciyaaryahanka layihahdo amrabat dhan kaletana haddaynu eegnana eh, dabcan ninka layidhaahdo judi billigam ayaa lasoo warinayaa inuu ku biiri karayo mustaqbalka ama kooxda kubadda cagta liverpool ama kooxda kubadda cagta ee real madrid haddaba waxaa lasoo warinayaa in sagaaliyo toban sana jirka eh, lagu magacaabo judi billigham oo iminkanba lafdhawar u yahay xulka wadanka england koobka adduunkana iminkanba uu mustaqbal u ahaan karayo ah wax markii la eego mundiyaalada soo socda ama koobka adduunka haddaba waxaa leeyahay warbixin qaas ah oo ay baahisay wargeeska layihahdo football insander ayaa lagu sheegay in aabihiisa ninka layihahdo mark uu doonayo in wiilkiisii uu dabcan uu geeyo kooxda kubadda cagta liverpool suurtagal ma noqon doonto in liverpool ay ciyaaryahaankan soo wareegto bisha ayna ku guda jirna janaayo maadaama dortmund ay doonayaan inay ceshtaan ilaa dhammaadka xil ciyaareedkan laakiin dortmund ayaa ku adkeysanaysaa inaysan eh, dabcan boqol iyo konton kun ka badan ama boqol iyo konton milyan ka badan ay ku doonayaan ciyaaryahaanka laakiin kooxda kubadda cagta marengeyska ayaa laleeyahay ciyaaryahaankan ay soo qaadan karayaan maadaama eh, diyaar u tahay lacag walba oo ay kooxda kubada cagta bushio dudmut ay keensadaan in markaa eh, dabcan ama ciyaaryahaankan eh, lacagta ay ku iibsan karayaan dhanka letana hadiinu kooxda kubada cagta arsenal ayaa lasoo warinayaa in markaa iminkanba ay doondoonayaan ciyaaryahanka layihaahdo arturo mela oo u ciyaara kooxda kubada cagta liverpool laakiin kooxda kubada cagta yuventus ka tirsan haddaba arsenal ayaa xidigan baraasiiliyaanka ah waxay u aragtee leeyahay dooqa labaad oo ay markaa dabcan uga weecan karayaan ciyaaryahanka layihahdo yuri telemanis oo iminkan balaster city ka tirsan waa haddii yuri waayaan waxaa leeyahay ciyaaryahanka ayay soo qaadan karayaan arsenaal ayaana calaamadeysatay dhowr xidig oo lambar sideed kuwaasi oo kooxda kusoo beeri karaya xagaaga dambe laakiin waxaa leeyahay telemanis iyo weliba artur ayaa ka mida ah xidigay ay doondoonayaan marka lixiy labaatan jirka ee arture lagu magacaabo ayaa suuqa hagaagan waxa uu dabcan ka soo tagay kooxda kubadda cagta yuventus waxa uu ka tirsan yahay koxda kubadda cagta liverpool balse dhaawac ayaa saameynta ku yeeshay ciyaaryahaankan keliya waxa uu ciyaaray toddobaatii lix daqiiqo markii la eego artura oo aan weli wax muuqda ee ka sameyn kooxda kubadda cagta liverpool ayaa qeybta dambe xilli ciyaareedka muhiim u noqon karaya macalinka yorda colob markii la eego wargeyska talyaaniga ka soo baxa ayaa sheegaya in tababaraha arsenal michael arteta iminkanba uu dabcan atromera uu u baahan yahay in uu markaa farta ka saaro eh, ama uu doonayo markaa in ciyaaryahankan uu soo qaato dhan kaleetan haddii eegnana eh, tobabaraha kooxda kubadda cagta manchester united eric tenhag ayaa u muuqda mid ugu dambeyntii helay xalka eh, weerarka ka haya ee kulanka wareega soddon iyo labaad ee yurub liga ee barcelona inta badan tababaraha ayaa markaa kulanka inta badan waxaa laleeyahay waxa uu dabcan ujeedada ugu weyn wuu u noqon karayaa in kulanka badiyo ma cadda in tan haag uu dabcan e, leeyahay in markaa weryahaan uu soo qaadan karayo maadaama e, kooxda kubadda cagta barcelona ay wada ciyaari doonaan marka waxaa leeyahy tobabare ama tobabareeg tan haag waxaa ugu dambeyntii helay e, halka keliya ee barcelona ay ku celi karayaan xil ciyaareedkan markii la eego tan haag ayaa show ka doorbiday difaacyada sida ninka la yihahdo factor lendelof iyo weliba hare magoya isagoo soo muujiyey ama in markaasi weli kalsooni ku qabay ninka layihahdo kabtanka ah waxaana sidoo kale marka waxaa lasoo warinayaa in ninkan ugu dambeetii la leeyahay eh, hari ama loogu baaqayba in gebi ahaanba kooxda kubadda cagta ee eh, uu manchester united uu ka tago hari markii la eego eh, xulka wadanka ingiriiska wuxuu ka yahay nin aada u khatar badan lakiin kooxda kubadda cagta manchester united markii la joogo muhiimka maha waayaha dhegeystayaal guud ahaan barnaamijka ciyaaraha doorkaya intaa ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijkan barnaamijkiisi xigaan oo la